أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما بعد suuraة faatixaة الkitaab suuraddan aan ku bilaabayno qur-aankuna uu ku bilowday musxafka uu ku bilowday waa suuratu faatixati اlkitaab kitaabka faatixadiisa suuraddiisa way saddex magac ayay leedahay suuraddan magac waxaa la yidhaahdaa faatixatu اlkitaab magacna umu lqur'aan ayaa la yidhaahdaa magaca kalena waxaa la yidhaahdaa asabcu اlmathani waa toddobadii soo noqnoqonaysay sababta faatixatu lkitaab loogu magacaabayna qur-aankaa lagu furfuray iyada oo allah yacni musxafku wuxuu ka bilowdaa iyaduu ka bilowdaa umu lqur'aan iyo umu lkitaabna waa lagu magacaabay liannahaa aslu lqur'aan maxaa yeelay qur'aankii asalkiisii waaye qur-aanka iyadaa lagu bilowday shayga waxa lagu bilaabana waa umu shay shayga hooyadiis ama asalkiisii waayo shayga lagu bilaabo walidaalika maka iyo waxaa lagu magacaabaa umu lquraa lianna aslu lbilaad weeyaan suuraddanna marka maadaama aslu lqur'aan ay tahay ayaa umu lqur'aan ama umu lkitaab loogu magacaabay sabcu lmathaanina waxaa loo yidhi waa toddoba aayadood bay ka kooban tahay oo haddana soo noqnoqdo oo salaada kusoo noqnoqdo oo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi walaqad aataynaaka sabca min almathani wاlqur'an alcadiim saasaa iyadana waxaa loogu magacaabay asabcu lmathani mufasiriintu waxay u badan yihiin suuratu lfaatixa inay tahay suura makiya qur'aankii qabla alhijra nebigu intuunan hijroonin soo degay ayay ka mid ahayd saasay ahlucilmigu u badan yihiin aimada qaarkood sida mujaahid oo kale isaga wuxuu yidhi waa madaniyatun oo waa qur-aankii bacda alhijra soo degay ayuu yidhi mujaahid qaarna waxay ku jamciyeen laba mar inay soo degtay maratan bimakata marna makay kusoo degtay wa maratan bilmadiina intaba waa la yidhi kan horaas ugu xoog badan oo ah inay suuraddu tahay suura makiya inta aanan suuraddan gelin marka tafsiirkeeda isticaadada in halkan lagu sharxo waa muhim waayo qur-aanka marka qofku uu bilaabayo wuxuu ka bilaabaa alisticaada acuudu billahi min ashaytaani alrajiim lafdiga isticaadaduna culimadu waxay ku ijmaaceen inuusan qur-aanka ka mid ahayn oo acuudu billahi min ashaytaani rajiimta lafdigaas sidaas a qur-aanka ma ka mid aha arrintaa iyadana waa arrin mutafaq ay ahlucilmigu ku yihiin laakiin mar allaale marka qur-aanku qofka uu akrinaayo waxaa la sunneeyaa ama salaad ha ku dhex akriyo ama khaarij salaad ha ku akriyo waxaa la sunneeyaa in uu ku bilaabo isticaadada oo shaydaanka inuu qiraa'adiisa waswaasiyo inuu rabbi ka magan galo isticaadada xukunkeedu marka waxaa loo badan yahay sunno inay tahay liqowli اllahi tacaala faida qara'ta alqur'aana fastacid biاllahi min الshayطaani الrajiim saasay u badan yihiin ahlu cilmigu inay sunno tahay oynan waajib ahayn qofkii hadda ka tago qur-aanka uun iska bilowdo isagoon isticaado samaynin qur-aan akhriskiisa waa u jiraa iyado marka yacni shay wuxuu ka tegay mustaxab ah waxaa sidoo kale iyadana siiqada isticaadada loola imaanayo sida aayadda qur-aankuba ay tilmaamayso acuudu biاllahi min الshayطaani الrajiim ayaa loola imaanaya nebigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu ula yimid ou ku daray intaas acuudu biاllahi الsamiici اlcaliimi min الshayطaani الrajiimi min hamzihi wanafkihi wanafih intaas marka waa sida ugu dhammayska tiran macnaha isticaadada loola jeedana waxay tahay waa magangal oo macnaheedu markuu leeyahay qofka acuudu billaahi altaji-u billaahi ilaahay baan magan gelayaa isagaan hoos gelayaa oon magan gelayaa min ashaydaani alrajiimi shaydaankii la gemay oo la tuuray oo la fogeeyey shartiisaan ilaahay ka magangelaa waay shayaadiintu insi iyo jinni waaye midka jinniga ah oo annaga aanan arkaynin sida keliya oo aan uga magangeli karnaa shartiisa waxay tahay in rabbiga isaga abuuray inuu naga celiyo sidaa un baan uga magangeli karnaa walidaalika shayaadiinu اljinni alla wuxuu leeyahay marka kuwaa isticaado in lagu qaabilo suuratu fusilat iyo suuratu lacraaf intaba waimaa yanzagannaka min ashayaani nasqun fastacid biاllahi inahu samiicu caliim iyo inahu huwa samiicu lcaliim yani shaydaanu ljinni waa sidaas shayaadiinu linsina in laga jeesto oo laysaga ixsaan falo khudi alcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin ayaa ka horreysay marka maadaama kan annaga aanan arkaynin hadda midna aan arkayna midna aanan u jeedin isaga una arkayo kaas aanan u jeedin inaan isticaadada iskaga hortaagnaano ayaa nala faray marka acuudu billaahi markaad leedahay allaha weyn ayaan magangelayaa waaye waxaan ka magangelayaa min ashaydaani arajiim shaydaanka la ganay oo lasoo tuuray shartiisa ayaan ilaahay ka magangelayaa sidaasuu leeyahay marka qofka qaariga ee qur-aanka akhrisanaya ama salaadha ku jira ama yownan ku jirin isticaadadii iyada marka axkaamteedu inahaasa ugu muhiimsan xugunkeeda siiqadeeda iyo macnaheeda ayb qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi الraxmaani الraxiim abda-u waan bilaabanayaa ama waa bilaabayaa bismi illaahi ilaahay magaciisa kaalmaysashadiisaan ku bilaabayaa magaca allaan ku bilaabanayaa qiraa'adeydan qur-aanka tafsiirkii qur-aanka allihii alraxmaani naxariista guud naxariisanayey allihii alraxiimi naxariis gaar ahaaneed naxariisanayay alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiina caalamka dhammaantiis ama idaylkiis kii iska lahaa oo barbaarinayay oo milkiyey oo ku tasarufayay rab ayaan ah alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood ahaa alraxmaani allihii naxariis guud naxariisanayay oo adduunyada gaal iyo muslimba u naxariisto alraxiimi naxariis gaar ahaaneed naxariisanayay allihii maaliki yowmi ddiini is-abaalmarinta maalinteeda hantay midka hantay oo gacanta ku dhigayoo isaga iska leh allaha sidaa iyaaka adiga kaliga un baan nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adiga kaliga un baan nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa ihdinaa ilaahuna hanuuni assiraada nagu toosi jid jidkii day almustaqiima toosnaa nagu toosi jidkii toosnaanta badnaa nagu hanuuni siraada aladiina kuwii jidkooda nagu hanuuni nagu toosi ancamta aada nicmaysay calayhim ayaga korkooda aa u nicmaysay hayri lmaqduubi kuwii loo carooday calayhim dushooda loo carooday jidkooda aan ahayn wala daalliina kuwii dhumayna aan ahayn toddobada aayadood marka suuratu lfaatixa ay ka kooban tahay waa kaa ee waxaa ugu horeeya bismi illaahi araxmaani araxiim bisinku aayad faatixada ka mida ah waaye calaa qowli jamcin min alculamaa ama culimadu bay u badan yihiin sidaas oo sidaa marka faatixadu inay ku noqoto toddoba aayadood bisinka aayadda ugu horeysa uu yahay ilaa aayadda toddobaad marka siraad aladiina ancamta calayhim baa ugu dambayso aayaddaa ilaa wala waladdaaliin waana sida marka aimaduna ay u badan yihiin abuu xaniifa iyo alimaamu shaafici iyo imaam axmed iyana ay ku tageen alimaam maalik iyo aimo quraa'da qur-aanka akhrisay ka mid ahna bismi illaahi araxmaani araxiim waxay leeyihiin aayad faatixada ka mid ah ma ahan toddobada aayadoodna waxay aayad ka dhigayaan siraata aladiina ancamta calayhim aayaddu marka bismi illaahi iyaga aayad ma ka dhigayaan calayhimtay ku joogsanayaan toddoba aayadood mar walba faatixada way tahay oo toddoba kama yara faatixada laakiin bisinku aayad miya mise ma ahana masalada marka hadalka uu ku jiro weeyaan marka macnaha aan marka hore aada u feerino bismi illaahi abda-u waan bilaabayaa bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaaba bismi illaahi marka xarafkan jare ba-da ku jiro yacni jaariye majruurkan wuxuu u baahan yahay meeluu ku tacalluqo wuxuu ku tacalluqayaa calaa qowli اlkuufiyiin ficil maxduuf ah oo lasoo qadarayo ficilkaasuna wuxuu noqonayaa hadba xaaladda adiga kaa muuqato haddaad tafsiir bilaabaysana marka amaad qur-aan akrinaysana ay aqra-u waxaan akrinayaa bismi illaahi bisinka magaca allaan ku akrina anoo kaalmaysanaya magaca ilaahay haddii aad wax cabaysid ama aa wax cunaysidna aakulu waan cunayaa bismi illaahi ilaahay magaciisa kaalmadiisaan ku cunaya anoo kaalmaysanay noqone hadba marka wixii xaaladda markaa taagan ayaa lasoo qadaraya ficilka lasoo qadaraya ay noqone innaga marka hadda tafsiir iyo qur-aan akhris iyo maadaama aan ku jirno bismillaahi marka la leeyahay waxaa lasoo qadarayaa abda-u waxaan ku bilaabanayaa qur-aankaygan akhrintiisa ama tafsiirkan yacni fasiraadiisa waxaan ku bilaabanayaa bismi illaahi ilaa allah allah magaciisa yaan ku bilaabanayaa marka ba-duna waa lilisticaana loo keenay oo magaca allan kaalmaysanaa waayo macnaha saddex magac baa marka aayaddan ku jiro allah iyo alraxmaan iyo alraxiim allah macnaheeda marka lasoo yacni in ism jaamida miya murtajal mase waa isim mushtaq ah way isku khilaafeen qaar culimada kamida waxay yidhaahdeen culamaau luga allah waa isim calam ah oo ilaahay lagu magacaabay meel laga soo ishtiqaaqayna xagga yacnii tark yacnii qaabka oo u yacnii magaca qaab ahaantiisa meel laga soo ishtiqaaqay ama masder laga soo ishtiqaaqay male bay leeyihiin sidaas murtajal jaamid uu ku yahay khaliil ibnu axmed alfarahidi iyaa ka mid ah qaarna waxay leeyihiin maya ee waa mushtaq meelaa macnaa laga soo dhambalay ishtiqaaqa marka qolada qabtaa waxay leeyihiin allaahu waa min alilaah ilaah bay ahayd marka ashana waxaa loo geliyey lilmubaalagaa loo geliyey ee ilaahay tacriif iyo tacriifin iyo uma baahnaba asagan ayb ilaah ayaa asalkiisu ou ahaa waana min alaha ya'lahu ay cabada yacbudu marka maxaa laga wada ilaah marka la yidhaha macnihiisu maxay noqonay dulcubuudiyati cibaadada allaha u saaxiibkaa waay macnaha cibaadada allah u saaxiibkaa macnaha marka allah laga wado waa sidaas khulaasada marka lasoo koobo allah waa almacbuudu bixaqin waa midka la caabudo oo gar lagu caabudo weliba xaq lagu caabudo almacbuudu bixaqin waxaana tusaaya qiraa'ada ibnu cabaas aayadda suurat lacraaf ku jirto wayadaraka wa ilaahataka wa aalihataka meesha ah wa ilaahataka buu ibnu cabaas akhriyey wayadaraka ma ka tegaya tadaru muusaa wa qowmahu liyufsiduu fi lardi wayadaraka marka uu kaa tago adiga haddaad fircown tahay wa ilaahataka iyo cibaadadaada lagu caabudayo wey marka ilaah marka la yidhaha bimacnaa waxaa weeyaan dulcubuudiyati cibaadada ka u saaxiibka ah meeshaa marka haddii sidaa loo macneeyo eh, allah wuxuu noqonayaa marka almacbuudu bixaqin inta la caabudo midka garta lagu caabudo waa jiraan wax la caabudo oo ilaahay ka soo haray laakiin ma astaahilaan allah in lagu magacaabo cibaadadooduna waa baatil kuwaas walidaalika kalimatu tawxiid maadaama ay cibaado wadato waxaa munaasab looga dhigay laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin waa ku xaq lagu caabudaa ma jiro ila allah allah ma ahani yani ka yani macbuudka dhabta ah waa allah magaciisa allah ayaa la yidhaahdaa marka markaan allah tilmaamayno magaciisaan calamka allah unbaa calam u ah inta kale magacyada intooda kale tilmaamo iyo waxay noqonayaan marka iyo yacni isimkaa unbay marka daba taagnaanayeen ayb abda-u waan bilaabayaa marka qiraa'adeyda qur-aanka ama tafsiirkaan bilaabayaa suuraddan tafsiirkeeda bismi illaahi allaha ka xaqa lagu caabudo magaciisa yaan ku bilaabanayaa anoo kaalmaysanayo allihii arraxmaani naxariis guud naxariisto allihii arraxiimi naxariis gaar ahaaneed naxariisto alraxmaan iyo alraxiim labaduba min araxmati bay ka imaadeen naxariis laakiin macno ahaan waa kala duwan yihiin tafsiirka xoogga badan alraxmaanna naxariis guud waaye oo waxaa la yidhaha araxmaan addunyaa adduunyada marka naxariista allah gaal iyo muslimba waa gaartay waraxmatii wasicat kulla shayin allah wuxuu leeyahy naxariisteyda wax kasto way waasac noqotay marka gaalkii waa la abuuray muslimkii waa la abuuray muslimkii waa la irsaaqaa gaalkii waa la irsaaqaa muslimkii yacni waa nool yahay gaalkii waa nool yahay intaas waa nicmo ilaahay unbuu haystaa ee naxariis rabbi wa marka arraxmaan marka laleeyahay waa naxariis guud arraxiim marka laleeyahayna bimacnaa raaxim waaye naxariis gaar ahaaneed aakhiraa la milicsana marka ayb saa darteed marka takraar ma aha laba eray laba eray oo isku macnoho la soo celiyey ma aha laakiin culimada qaar baa waxay leeyihin alraxmaan iyo alraxiim labaduba waa min araxmati waaye waana laba magac laba kelmadood oo isku macno ah bay leeyihin bimacnan waaxid laakiin kan horaa ka xoog badan in sidaa loo kala saaro alraxmaan marka waa faclaan mubaalagaa ku jirto alraxiim iyadu marka waxaa weeyaan bimacnaa raaxim faciil bimacnaa faacil waaye alraaxim kan naxariisto walidaalika qur-aanku haddaa aada ugu fiirsato alraxiim iyadoo muqayaday badanaa soo aroortaa wa kaana bilmu'miniina raxiiman alraxmaan marka ay tahayna waa iska caam naxariis guud waay marka allihii arraxmaani naxariis guud naxariisto alraxiimi naxariis gaar ahaaneed naxariisto oo qiyaamaha wuxuu ku khasisayaa naxariista ee sacaadada iyo in la liibaano oo jannadii la galo naar laga badbaado rabbi wuxuu ku khasisayaa awliyadiisa mu'miniinta ah marka ilaahay tilmaan inuu leeyahay laga qaadanayaa naxariisna inuu ku sifaysan yahay oo ku tilmaaman yahay alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay asha marka waa jinsiye waay jinsu lxamdi ammaan jinsigeedoo dhan allah iska leh qaar culimada kama istiqraaqiya waay yidhaahdaanoo naxariis dhammaanteed labada marka alxamdu ammaan lilaahi allay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood ahaa xamdigu marka macnihiisu waxa uu yahay shukri laakiin dhinac marka laga fiiriyo waa ka macno weyn yahay shukriga oo xamdiga marka la yidhaahdo rabbi waxaa looga shukriyaa nicmada inaga uu na siiyey waa uga waa uga xamdi noqaynaa oo waxaan leenahay alxamdu lilaahi calaa maa asdaana ilaahay baa ammaan leh oo mahad leh wixii uuna siiyey oo nicmo ah iyo mahad ku leeyahay waxaa kaloo bannaan oon dhihi karnaa alxamdu lilaahi calaa asmaa'ihi wa sifaatihi ilaahay baa mahad leh magacyadiisa iyo tilmaamihiisa oo mahad ku leeyahay xamdigu marka wuxuu allana siiyana ilaahay waa loogu xamdi noqaa wuxuu isagu yahayna waa loogu xamdi noqaa dhinacaas marka laga fiiriya macnihiisu waa ballaaran yahay shukrigu laakiin nicmada bisow galaa oo markaad leedahay ashkuru llaha tacaala allaan ku shukrinaa maxaa uga shukrina wixii uu ku siiyey ee ma dhahaysid ashkuru llaha calaa anahu kadaa ilaahay inuu sidaa yahan uga shukrinaa ma dhehaysid waa uga xamdi noqaabaad leedahay marka calaa haada xamdiga iyo shukrigu xamdigaa macnihiisu aada u ballaaranya markaan meeshaa ka fiirino dhinac kale markaan ka fiirino xamdiga iyo shukrigana shukrigu meesha uu ka dhacayo maxalkiisa marka la fiiriyo qalbiguu ka dhacaa afkuu ka dhacaa jawaarixduna waa ka dhacaa oo ilaahay subxaanahu watacaala nicmo markuu noo galo waa inaan u ictiraafno qalbiga uga shukrinoon isaga u ictiraafno marka uu ilaahay subxaanahu watacaala uuna siiyo nicmo waa sheegsheegaynaa sheegaynaa wa amaa binicmati rabbika faxadid cibaadadii waa badinaynaayo ficil baan alla uga shukrinaynaa oo icmaluu aala daawuuda shukran buu alla yidhi shukrigu marka qalbiga iyo afka iyo jawaarixdu inuu ka dhaco waa uga caamsan yahay xamdiga iyadana halkaasna marka mabxadkaas baa ku jiro alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allah iskale oo allay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood ahaa caalam alcaalamiin waa jamcu caalam waa jamcun laa waaxida lahu wax mufrada ma laha caalam maxaa la yidhaahdaa caalam waxaa la yidhahdaa dhammaan wixii alla ka soo haro dhan xayawaanaadkii iyo bani aadamkii iyo malaa'igtii iyo insigii iyo jinnigii kulli waa caalam maasi wallaahi waa caalam tafsiir kale ibnu cabaas oo kale isaga wuxuu yidhaahdaa caalam marka la yidhaha waa inta wax garan karto oo markaa caalam waxaa noqonaya insiga iyo jinniga iyo malaa'igta iyo shayaadiinta caalam afartaas waayo sidaana marka bacdi salaf way ku fasireen caalamka marka la macnaynayo ee afartaas iyo makhluuqaad oo dhanna waa lagu macneeyey kelmadda rabbi iyadana macnaheedu waxay tahay almaalik waa midka wax iska leh almudabbir ee wax maamulaayo assayid ee laga dambeeyo marka alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay oo allah iska leh oo mutaystay rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood allahaasoo rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigood arraxmaani allihii naxariis guud naxariisanayey alraxiimi naxariis gaar ahaaneed naxariisto allihii maaliki yowmi iddiini is-abaalmarinta maalinteeda hantay xarafkan marka yani laba qiraa'a ku jirto maliki iyo maaliki maaliki marka la yidhaha macnaheedu min almulki waxaa weeyaan min almilki marka macnuhu wuxuu noqonayaa maaliki yowmi اddiin yowmu ljazaha iyo is-abaalmarinta maalinteeda allihii iska lahaa oo isaga gacanta ku dhiga haystay ayb haddii maliki yowmiddiini la yidhaahdana waa min almulki boqortooye way macnuhuna wuxuu noqonayaa maliki yowmiddiini maalinta lays abaal boqorkeedii is-abaalmarinta maalinteeda maalinta qiyaamo boqorkeedii labada qira'a marka yaa xeel dheer xagga macnaha ibnu jariir wuxuu yidhaahdaa waxaa xeel dheer maliki sababtoo ah mar haddii boqor uu yahay waxna waa haystaa laakiin cagsigu wuxuu leeyahay waxaa dhici karta qofku inuu wax leeyahay laakiin boqor uusan ahayn adigu hadda waaa waxa weeyaan wax waa leedahay haddana boqor ma lagugu tilmaami kara waxaa dhici karta marka maaliki iyo maliki marka wuxuu leeyahay meliknimada boqornimadu lahaansho waa ka laazime laakiin lahaanshuhu boqornimo kama laazimaysa halkaasu isagu ka bixiyey ibnu jariir abari Eh, labada qiraaa marka laba oo mutawaatirataani weeyaan sabciyataan laakiin macno ahaan wuxuu leeyahay middan malikida aada u macno dheer ayib qolo kalena maalikidaa macno dheer bay leeyihiin oo marka maliki la yiraahdo yani maaliki marka la yiraahdo lahaansho guud waayo oo markaa xayawaan dadkii iyo insigii iyo jinnigii iyo xayawaanaadkii iyo jamaadaadkii iyo kulli oo soo gelaya laakiin marka maliki la yihaha boqor yaa loo yahay dadka unbaa loo yahay iyo wixii wax garan karo ee ma la dhahaayo fulaan melikulxayawaanaat waayo lama dhahayo xayawaanaadkuu boqor u yahay dhagaxuu boqor u yahay iyo lama dhahay leeyihin marka dhinaca marka laga fiiriy maalikidaa macno dheeray leeyihin iyaga marka ile lahaanshuhu yashmalu waxay ham lahaanshuhu waxay shamlinaysaa oo soo gelaya waxyaabahaas oo dhan labada qira'a marka laba qira'a mutawatiratan maaliki yowmi ddiini jazaha iyo isabaalmar ah, yacni abaalmarinta maalinteeda allihii milkiyey oo hantay kan hantay maliki haddaad tiraana waa boqorkii baad leedahay iyaaka intaas markii alxamdu lilaahi hadda waxay u eg tahay khabar ammaan allah iskale in annaga naloo sheegayay u eg tahay laakiin macnaha laga rabaa waxay tahay ixmaduu rabbakum war rabbigii idin abuurtay ku mahadiya saasay ka dhigan tahay waa khabar laakiin ujeedku waxa uu iyo muraadka annagaa nala amrayaa inaan ilaahay mahadinno ayb ducada marka <coughs> ducada marka maqaamkeeda iyo intaan la gaarin alla in lasoo ammaano waayo alla amaanistii saddexdan aayadoodaa qaadatay marka ama afarta aayadoodba dheh haddaad doonto iyaaka adiga kaligaa unbaan nacbudu aan ku caabudaynaa kaligaa unbaan ku caabudaynaa iyaaka marka waa damiir munfasiloo lasoo macmuul lasoo hormariyey caamilkiisana gadaal la dhigay taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufiidu lxasra shaygii in la dibdhiga ay ahayd haddii lasoo hormariyo waxaa laga faa'iideysanaa macno ahaan macnahaasi inuu ku kooban yahay kaas marka iyaaka marka la yidhi adiga kaligaa unbaan nacbudu ku caabudeynaa wey cid kale ma caabudayna wey laa nacbudu hayraka saasay ka dhigan tahay iyaaka adiga kaligaa unbaan nacbudu aan ku caabudeynaa wa iyaaka adiga kaligaa unbaan nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa laba maqaama marka laysdaba dhigo maqaamu eh, alcubuudiya iyo maqaamu alisticaana cibaada iyo isticaana qofku marka laba laba laba macnaba meeshan waa laga ishaaraa aayadda in laga ogaadana way tahay macno wuxuu yahay isticaanada lafteeda miyaynan cibaado ahayn markaad ilaahay kaalmo weydiisanaysid gacmaha u horsanayso waa cibaado iyaaka nacbudu baa lasoo yidhi isticaanadiina waa cibaado maxaa iyada keligeed loo sheegay waxaa la leeyahay marka waa min baab waxaa weeyaan min cadfi alkhaas cala alcaam cibaadaday ku jirtaa isticaanadu cibaadaday ku jirtaa laakiin si gaara loo soo qaaday waxaana lagu cadfay cibaadadii liahamiyatiha ahamiyada ay leedahay darteed oo maqaamkaas in ilaahay la baryo oo dariiqa toosan in uu nagu hanuuniyo cibaadadiisana waafajiyo taa in la baryo inay wax waxaad iyo aada u qiimi badan tahana la tusa ayb macno kale waxay tahay oo in laga ogaado la rabo maxaa loo kala hormariyey isticaanadaa horeyso cibaadadaa dambayso soo maaha waayo marka hore qofka ilaahu i kaalmay cibaadadaada igu kaalmay buu dhahaa markaas kadib waa marka cibaadadii la waafajinaya uu hela taqdiimkan marka taakhiirkani maxaa loogu sameeyey isticaanadii in la hormariyo ay ahayd maxaa iyada gadaal loogu dhigay oo cibaadada looga soo hormariyey halkaas iyadana marka yacnii de way ka hadlaan oo mid mar waxay yidhaahdaan de cadafka waawgu tartiib maba keeno ayb mar kalena waxay yidhaahdaan qofku markuu cibaadaysto weli isticaano usii baahan yahayo in cibaadadii uu sii daa'imo istimraariye iyo wax lamida markaa yacnii inuu helo taa lafteeda marka waa ku jirtaa ayb macnahana marka way tilmaamaan ayb wax taqdiimka iyo taakhiirku marka wax dhibaataa marka ma keenayo ayib oo tawfiiqdii iyo isticaanadii maadaama mar walbo eh, qofka markuu cibaadaysto inuu kusii sugnaado cibaadada uu usii baahan yahay tawfiiq uu u baahan yahay yacnii cibaadadii markuu wado iyo markuu ka baxaba isticaano mar walba waa u baahan yahay labadaasiba waa lagu jawaabay iyaaka adiga kaligaa unbaan nacbudu aan ku caabudaynaa wa iyaaka adiga kaligaa unbaan nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa meesha marka isticaanada muhimadda ay leedahay waxay tahay yacni maadaama rabbigeen aad tahay maadaama adiga kaligaa aan ku caabudayno cid kaleba maba kaalmaysanayna waa macnaha wa iyaaka yaa rabbanaa kaligaa unbaan rabbigeennow nastaciinu aan ku aan kaalmo weydiisanaynaa calaa cibaadatina cibaadadeenna aan kugu kaalmo weydiisanaynaa iyaaka adiga aan ku caabudayno iyo daacada aan ku adeecayno fii umuurinaa kullihaa arrimaheeno dhan adaan ku kaalmo weydiisanayna laa axadda siwaaka qof aan adiga ahayn kaalmo ku su-aalan mayno sababta marka waa maxayna id kaana man yakfuru bika qofka adiga kugu gaaloobo yastaciinu fii umuurihi arrimihiisa wuxuu ku kaalmaystaa macbuudahu kow caabudayo qolo walbaa cidda ay caabudaay kaalmo weydiisataa masaladaa marka ibnu jariira baraarujiyey waana muhim waayo adiga cidda aada caabuddaa markay dhibaato ku haysato ama marka aada faraj raadinaysid ama marka aad rabto in lagugu kaalmeeyo muhimmad axadka aada caabuddo unbaa kugu soo dhacaya qof walbaa cidda uu caabudo unbaa kaalmo weydiisashadiisu ay aadaysaa walidaalika nasaaradu ciisay caabudaan dhibaata markay ku dhacdo waxay yidhaahdaan yaa ciisa ninkaan nasraaniga markii dhibaata ay ku dhacdo oo jiisas uu leeyahay ciisa u yeerana waayo macbuudkiisa waa ciisa u caabudaa xaq ku caabudi maayese mushrikiintu marka ay yacnii ay rabaan inay wax baryaan ama ay ay yacnii ay wax inay helaan ama wax in laga magangeliyo kale markay rabaan jinniga iyo waxyaabaha ay sawiraan oo malaa'igta ay ku sheegaan iyo ayay u qeyshan jireen mu'miniinta muwaxidiintana ilaahay keliyay u qeyshadaan markay dhibaato hayso saa darteed markaan leenahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin macnaheedu waxay tahay maadaama aan adiga ku caabudnay cid kaleba kaalmo ma weydiisanayno waayo qof walbaa ciddou caabudo kaalmaystaa uu kaalmo weydiistaa walidaalika qofka muslimka waxaa laga rabaa muhimaddiisa wixii yar iyo wixii weyn bacdi riwaayaat waxay leeyihiin xataa kabtaada suunkeeda hadduu kaa go-o yaa allah inaad tidhaahdido ilaahay weydiisata wax yar iyo wax weynba inaad allah su-aalato dad baa markii la yidhaahdo allah keliya ha la su-aasho cid kale yaan waxba la su-aalanin yacnii ishkaalaad baa ku dhalanaya markiiba qalbigoodu ma ma siin karo waa khatar arrin khatarteeda le waa waidaa dakarta rabbaka fi lqur'aani waxdahu wallow calaa adbaarihim nufuuran ay gelaayeen kuwaas ayb iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin waiyaaka nastaciin dadku saddex ama afar qolo ayay ku yihiin qolo waxaa weeyaan ahlu lcibaadati walisticaana labadiiba waa isku dareen waana cabsanayaan oo ilaahay kaalmo weydiisanayaan ilaahay bayna caabudayaan qolana ahlu isticaano waaye ahlu cibaado ma aha kuwaas ayagu marka yacni ilaahu noo kaalmay bay leeyihiin mana dhaqaaqayaan xaqi xaggiisii u dhaqaaqi maayaan iraado ma laha iyo casiimo ma laha qolada saddexaadna waxay tahay dad ahlu cibaado ah laakiin aan ahlu isticaano ahayn iyagaa ismahadiyey waa isu kalsoonaadeen cujbi baa ku dhacay markaas ayaa cibaadadii inay la imaan karaan bay u maleeyaan kaalmadii alla waa ka tageen marka inay rabbi baryaan ducadaa ku yar qofka marka waxaa la rabaa inuu cibaado badan yahay duco badan yahay labada inuu isu geeyo waayo adiga eh, yacni xeelad aada xumaan isaga ilaalisana ma lihid quwo aada daacada rabbi ku samayn kartaan ma lihid midda afaraad dadka afaraad waa dad ahlu cibaadana aan ahayn ahlu isticaanana aan ahayn allan ka magan galna kuwaasna <coughs> qof kastaa marka waxaa laga rabaa inuu labadan isku daro adoo ilaahayna caabudayo si dhaba u caabudaayo cabsina ay kugu jirto ihdinaa nahanuuni allow alsiraada jidkii nagu hanuuni almustaqiima ee toosnaa waddada toosan toosnaanta badan rabbi ou nagu hanuuniyo natus tus yani na tus nana haddii marka mu'miniin ay yihiin jidkii toosnaa waaba ku taagan yihiine maxay u dhahayaan ihdina siraada almustaqiim waxay rabaan marka daymuuma inay daa'imaan oo sidaan hadda ugu taagannaha ilaahu ilaa aan ka dhimanno nagu toosi waayo macnaha marka kii aan dariiqii saxda hayninna dee ilaahay baaba uu ka baryaa inuu dariiqii saxda tuso oo yacni uu ku hanuuniyaan ujeedaa ayb hidaayadu laba nooc waay marka hidaayatu dilaala mid waa tusin tusinta ilaahay dadka waa siiyey qof ilaahay ounan wax tusin ma laha wa cala allahi qasdu sabiili wa minha jaa'ir ir ay wa cala allahi bayaanu qasdi sabiil ilaahay dadka ugama tegin mugdi iyo meel cidlo ah rusulow soo diray qur-aan ayuu soo dejiyey si dadku aynan marmarsiyo u helin hidaayadaas maxaa la dhahaa hidaayatu dilaala waay xaq khayrkii iyo shartii ilaahay waana tusay wahadaynaahu najdayn labadii dariiq marka ilaahay dadkii waa ku hanuuniyey hidaayadaa waa maxay in la tusay dadka gaal iyo muslimba waa la hanuuniyey wa amaa hamuudu fahadaynaahum fastaxabu alcamaa cala alhudaa iyagaa markaa indhala-aanta jeclaystay oo rabooday hidaayada nooca labaad waa hidaayatu tawfiiq in lagu waafajiyo xaqa oo ilaahay uu kugu gacan qabto oo uu ku waafajiyo middaas waay hadda marka midda aayaddan laga hadlaya oo qofka muuminkaa uu leeyahay ihdinaa nahanuuni rabbiyow yani nawaafaji weeyaan asiraada jidka almustaqiima toosan muxuu yahay jidkaa toosan marka siraata aladiina jidkii toosnaabaa waxaa lagu tacriifina dadka qaaday jidka toosanaa la rabaa in lagu tuso eh, lagu lagu macneeyo lagu sharxo waxaana loogu macneeyey marka dadka jidkaa toosan maray tilmaan ay tilmaamo ay leeyihiin iyo tilmaamo ayna lahayn marka tan ayna lahaynna iska ilaali waaye midda ay leeyihiinna ku dadaal oo la imaamo siraada aladiina kuwii jidkooda ilaahu nagu toosi ancamta aada u nicmaysay calayhim korkooda aada u nicmaysay oo islaamkii loogu nicmeeyey oo sunnadii loogu nicmeeyey kuwaas ayb aayaddan marka siraada aladiina ancamta calayhim kuwaa loo nicmeeyey hadda halkan mubham waaye aladiina waa asmaada mubhamkay ka mid tahay aayadda kalaa fasiraysa suuratu suuratu nnisaa waman yuطic اllaha wالrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim yaa waaye min الnabiyiina wالصidiiqiina wالshuhadaaءi wالصaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa kuwaas ilaah aada u nicmaysay waa kuwa nebiyada aada ka yeeshay sidiiqiin aada ka dhigtay oo aada shuhado ka dhigtay saalixiin aada ka yeeshay yani dadkaa dariiqii ay mareen ilaahu na nagu hanuuniyo nawaafaji sidaasaa leedaa ayuu alla leeyahay ihdinaana hanuuni asiraada jidkii nagu nawaafaji almustaqiima ee toosnaa siraada aladiina kuwii jidkooda nagu hanuuni ancamta aada nicmaysay calayhim korkooda aa u nicmaysay dadkaa marka tilmaamaha ay leeyihiin waa de sidiiqiin inay yihiin shuhado inay yihiin saalixiin salaax tilmaam waa marka kuwa ay leeyihiin in looga daydana la rabo ayb hayri lmaqduubi siraada hayri lmaqduubi kuwii loo carooday calayhim dushooda loo carooday hayrkood yacnii kuwa aan ahayn jidkooda ilaahu nagu hanuuni waayo marka hayri lmaqduubi quraa'da badanaa waa hoos dhigaan hayrida haddii hayrida la hoos dhigana alladiinadaa laga bedelaa ama haddii la doonana waa laga sifay karaa marka hadda qaabkaan ku wadnay waa ka bedelnay siraada aladiina kuwii jidkooda nawaafaji ancamta calayhim korkooda aa u nicmaysay hayri lmaqduubi siraada hayri lmaqduubi kuwii loo carooday calayhim korkooda loo carooday kuwa aan ahayn kuwaad u carootay kuwa aan ahayn jidkooda ilaahu nagu hanuuni wey kuwa aadan u caroonin marka yaa waayo waa dadka muuminiinta way kuwa loo caroodayna waa ayo rasuulka sal ll cl slama sida laga wariyey almaqduubu calayhim hum lyahuud waa yahuudda sababtuna waxay tahay waxay iyagoo cilmi leh oo xaqa og ayaynan ku camal falin waayahay hayrida marka aladiinadaasaan ka bedelnay ruwaadda ka ibnu kathiir qiraa'ada ka wariyey qaarkood alkhaliil can ibni kathiir yaa waxaa laga sheegay isaga in hayra almaqduubi hayra almaqduubi marka haddii la yidhaha waaba la xaalaynaa alladiinadaa laga xaalayna siraad aladiina ancamta calayhim hayra almaqduubi kuwii loo carooday xaal aynan ahayn kuwa aa u nicmaysay waa kuwaadan u caroonin sidaana marka haddii hayrada la yidhaahdana qaabkaas unbay u tawjiihsameen ayb hayri lmaqduubi kuwii loo carooday calayhim korkooda loo carooday kuwa aan ahayn jidkooda ilaahu nagu hanuuni yacni kuwa aadan u caroonin waay jidkooda nagu hanuuni markaan marka qaabka naloo barayaa waxay tahay markii hore siraada aladiina ancamta calayhim alin haddana waxaa nalagu fahamsiinayaa binnafyi wasalbi waa kuwa aan loo caroonin waxaan rabnaa jidkooda inaan marno kuwa aan loo caroonin oo adiga alla o aadan u caroonin kuwa aan loo caroonin marka waa kuwii loo nicmeeyey un weeyaan iyaga waayo kuwa aan loo caroonaya ah alla uusan u caroonin ayb wala daaliin kuwa dhumay hayrkood jidkooda ilaahu nagu hanuuni kuwa markaa dhumay heyrkood jidkooda ilaahu nagu hanuuni oo na oo na waafaji addaaliinna nabiga sala allahu alayhi wasalama wuxuu yidhi addaaluuna hum unasaara waa nasaaradu yidhi rasuulka sal l slam meeshaan marka labadan aayadoodee ugu danbeyso wax fara badan oo yacni cilmi badan ayaa ku jiro culimada qaarna kitaab dhanayba ka qoreen lislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha iqtidaau siraadi اlmustaqiim limukhaalafati asxaabi اljaxiim cinwaanka kitaabkaas iyo aayaddan waa isleeyihiin cinwaanka kitaabka macnihiisu wuxuu yahay waddada toosan oo la qaado waxay keensanaysaa in la khilaafo waddada asxaabu اljaxiim haddaad rabta inaad waddo toosan marto asxaabuuljaxiim waa inaad khilaafto suuragal maaha inaad isku waddo asxaabu uljaxiim iyo asxaabu nnaciim hal jid ma wada qaadi karaan ayib saa darteed marka meeshaas qofkii rabo inuu dariiqa toosan qaado waa inuu yahuud iyo nasaaro khilaafo qofkii aan yahuud iyo nasaaro khilaafin oo dariiqooda aan ka leexanin iyo wasaa'ir ilmushrikiin aan dariiqooda khilaafin dariiq toosan ma haayo weligiisna ma arkaayo mana helaayo waayo aayadda aan maalin walba salaadda ku aqrino markaan ilaahay hortaagannaha waxay tahay jid toosanna ilaahay baan weydiisanaa jidka yahuudda iyo nasaarada inuu naga leexiyana ilaahan ka barinaa oo dariiqooda allow naga leexi leanna almaqduubu calayhim iyo addaaluun oo yahuud iyo nasaaro qolana cilmigii bay ka tagtay yacnii intay cilmi yeelatay baynan ku camal falin camalkii bay ka tagtay qolana cilmigii bay ka tagtay oo iyagoon waxba aqoonin bay iska camal faleen marka dariiq toosan qofkii raba halkaas ayuu jiraa siraatulmustaqiim marka maxaa la yidhaha waddadaas toosan maxay koobsane waxay koobsanaysaa caqaa'id aada u feerin jidka toosan marka lagu leeyahay waa caqaa'id waxyaabo la aamino oo la rumeeyo oo dadka muslimiinta ay uga duwan yihiin umamka kale xagga ictiqaadka iyo waxyaabaha aan rumaysannahay waa uga duwannahay waxaa kaloon uga duwanaanaynaa sidoo kale cibaadaadka habka aan rabbi ugu dhowaano oon u caabudnana waa hab ka duwan dadka asxaabuljaxiim ay rabbi ugu dhowaadaan caqaa'id iyo cibaadaad akhlaaq qayb kalena waxay tahay islaamku wuxuu leeyahay uga soocan yahay adyaanta kale aadaab aadaabtaasi marka aadaab islaami ah waayo aadaab sharciya la yiraahdaa waa in la ilaaliyaa oo lagu khilaafaa asxaabuljaxiim iyadana waxaa soo raacaya intaas saddexdaas caadaad alcaadaad qofka waxa uu ka caado dhiganayo waa inay noqdaan caadaadkuna caadaad khilaafsan caadaatu asxaabi اljaxiim walidalika culimadii fuqahada waxaad arkaysaa waxbaa la su-aalayaa waxaas waxaas ma bannaan yihiin maya buu leeyahay cillo markii la su-aalana wuxuu leeyahay min caadaati alkufaar min caadaati اlmajuus min caadaati alyahuud min caadaati الnasaara buu leeyahay maxaa laga rabaa mar hadday kuwaas caadaad u yahay waxaan innaga iyo iyagana nala amray inaan kala soocnaano nala amray oo aanan isku khaldamin iskuna darsanaanin nala amray waxay keenaya marka in laga fogaado waxayna u daliisho jireen qowluhu sal l slama man tashabaha biqowmin fa huwa minhu idan marka asiraadu lmustaqiim waa ictiqaadaatun wa cibaadaatun wa suluukiyaatun aw akhlaaqiyaatun wa caadaatun iyo caadaad intaas ayaa marka waxaa lagu khilaafayaa ummadaha kale ummaddan marka muslimiinta waxaa laga rabaa inay inay yeeshaan kayaan iyaga u gaara oo qofka muslimkaa la fahmi karo yacnii wax ka tarjumaayo intaaba inay ka tarjumaan diintiisa yaa la rabaa ayb intaas marka waxaa weeyaan marka wixii haddee caqaa'id haddii gaaladii looga daydo ama cibaadaad looga daydo waa khatar naco weliba cibaadaadka waxaa la gaarsiiyey heer wixii iyaga la faray diintooda lagu faray annagana nala faray habka aan u samaynayna inaan kala leexinaa nala amray cibaadaad badan baad arkee maalan soonka kale marka laga hadlaayo wuxuu leeyahay nabiga sal ll ly slam faslu maa beyna siyaamina wa siyaami ahli lkitaabi aklatu saxar annaga iyo ahlukitaab soonkeenna waxaa u dhexeeya suxuurta wuxuu leeyahay qoraxda markay soo baxayso inaan la tukanin buu nabiga na amray waa naga reebay salaad iyadoo la og yahay qofka muslimkaa cidduu u tukanayo waa un allah allah u sujuuda laakiin waa laga reebay inuu inuu tukado oo u salaad sunno ah tukado markay qoraxda soo baxayso ama ay dhacayso sababtu maxay tahay nebigu muxuu ku cileeyey waxiina idin yasjudu lahaa cabadatu shamsi waqtigaas waxaa tukado oo sujuudo dadka qoraxda caabudo marka daahirkiiniyousa isku ekaanin wey leanna kufrigu waa marad gaalnimadu waa jiro qofka markuu jiran yahayna lama dhexgalo looma dhowaado weliba marku qabo cudur faafo oo congenital ah qofku markuu qabo waa laga dheeraadaa mararka qaarna waa la karantiilaa oo meel gaara isaga la geliyaa maxaa laga rabaa maxaa loo gelinaa waxaa loo gelinaya waxay tahay cudurkiisa inuunan dad badan qaadsiinin kufrigu marka waxaa weeyaan adwa adwa-ul adwaa inta cudur jirto kan ugu xun waay qalbigouna galaa aasaaskiisa marka adigii iyo marka qof gaala inaad isku ekaataan oo isshabahdaan lama rabo mana la ogola qofku marka waa ka fogaanayaa si uu u noqdo asxaabu siraai lmustaqiim ihdinaana hanuuni allow yani nawaafaji asiraada jidkii nawaafaji almustaqiima toosnaa siraada aladiina kuwii jidkooda nawaafaji ancamta aada u nicmaysay calayhim korkooda hayri lmaqduubi kuwii loo carooday aan ahayn kuwaa kuwaa kuwa aan ahayn jidkooda calayhim dushooda loo carooday waladaaliin iyo kuwa dhumay aan ahayn oo kuwa dhumayna marka ay yihiin nasaaradu suuradda marka axkaamta ku jirtaan wax yar dul maraynaan macaanideedu inahaasay marka ku kooban tahay axkaamta suuradda ku jirta w arrinta ku saabsan isticaadada waa ka hadalnay basmalada isticaadadu iyada suurada ka mid maahayn laakiin qur-aankaa lagu bilaabanayay taa waa sheegay axkaamteeda bismi illaahi araxmaani araxiimta axkaam ayaa ku jirto axkaamta bisinka ku jirtaa waxaa ka mida faatixada marka la akrinaayo bisinku aayad kamida miya mise maaha waa soo sheegay oo yacni ma imaamu maalig iyo ahlucilmiga qaarkood inay markaa bisinka ka mid maaha dhaheen faatixada inta badan culimadana inay leeyihiin waa ka mid faatixada bisinka xukunka bisinka taabanayo ama khuseeyo waxaa ka mid a marka salaada lagu jiray faatixada la akrinayo ama suuradda ku xigta la akrinayo bisinka akrintiisu maxay noqone ee qofkii yidhi isaga bisinku kama mid ma ahan faatixada oo alimaamu maalig oo kale isaga madhabtiisu waxay tahay bisinku siran walaa jahran midna inaan loo aqrinin waa sida imaamu maalig ku tegay waay imaamu maaligan sheegan ayb oo isagu wuxuu leeyahy bismi illaahi الraxmaan الraxiim laysat min alfaatixa siran walaa jahran loo aqrin maayo saddexda imaam ee kale fuqahada abu xaniifa iyo imaam axmed iyo imaamu shaaficina bisinku faatixada inuu ka mid yahay ku tageen markaasay iyagii haddana waxay isku yacni isku kala isku khilaafeen see loo akrinaya sifada loo akrinayo waa sifadee alimaamu shaafici wuxuu yidhi salaada hadday jahriye tahayna waa lala jahraa bisinka hadday siriye tahayna waa la siraysana duhurka iyo casirka iyo labada dambe cishaha iyo halka dambe maqribka waa la waa la siraysana labada ragcee salaada subax iyo labada maqribka ugu horeyso iyo labada cishaha ugu horeysana koraa loo qaadayaa buu leeyahay wuxuuna qabsanayaa xadiid nucaym almujmir can abii hurayrata uu ka warinaayo ee markaa uu leeyahay faqara'a bismi illaahi araxmaani araxiim nebigu wuxuu abu hurayra salaadana tujiyey markaasuu faqara'a bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu akhriyey markuu salaada ka baxayna wuxuu yidhi innii la ashbahukum salaatan birasuuli illahi sala ll ly slam aniga kan idinkugu eg baan ahay salaada xaggeeda nebiga sala allahu calayhi wasalam marka faqaradaasi marka waa akriyey waayo laakiin waa la jahray hadda ma la dhihi karaa war baa ku jira waayo waa akriyey xadiidku uu leeyahy waa la jahraydu iyadu yacni aada uma xoog badna waa akriyey hoosoo u akriyeyna waa noqon kartaa koroo u akriyeyna waa noqon kartaa ayib abu xaniifa iyo imaam axmed labada imaam oo kale iyaga waxay leeyihiin salaada hadday jahriye tahayna bisinka waa la siraysanaa inta kalea kor loo qaadaa hadday siriyo tahayna waa la siraysanaa kulli sidaasna marka waxaa laga wariyey cumar bnu اlkhadaab iyo cali bnu abi aalib iyo zayd ibnu thaabit sidii imaam shaaficina waxaa laga wariyey ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo cubaadat bnu saamit ayaa laga wariyey marka bisinka isaguna marka qoladaa iyaguna de waxay qabsanayaan nebiga iyo abubakr iyo cumar kanuu yastaftixuuna alqira'ata balxamdu lilahi rabi اlcaalamiin iyo kaanuu yusiruuna bismi illaahi raxmaani raxiim waa siraysa jireen iyo xadiidka muslim uu wariyey laa yadkuruuna bismi illaahi araxmaani araxiim laa fii awali lqira'ati walaa fii aakhiriha waa xadiid muslim uu wariyey waana saxiix bisinka ma sheegi jirin macnaheeda waxay tahay kor uma sheegi jirin marka saddexdaas qowlba way jiraan labadan dambaa aada u xoog badan haddii marka bisinka kor loo qaadana dhib ma laha faatixaduu ka mid yahay haddii hoos loo dhigana iyaduna dhib ma lahanoo waa la akhriyey ee dadkuna haddii markaa arrimaha noocaas oo kaleo shayga uun markaa maxaa afdala iyo kana afdala iyo maya kana afdala hadday taagan tahay inay dadka muslimiinta jamaacadooda ku kala tagaan ma aha oo ay salaadaha iskaga kala goosgoostaan iyo xaq ma ahan iyada culimada da-bigoodana ma ahaan jirin sidaas ayb qira'at lfaatixa faatixada akrinteeda suuraddan waxaa kaloo ku xiran salaada lagu aqriyaa salaada in faatixada lagu aqriyaa ruknun min arkaani salaati salaada arkaanteeda rukni ka mid ah xadiidka cubaadat bnu saamit baana u daliila laa salaata liman lam yaqra' biummi lkitaab ummulkitaab oo faatixada qofkaan aqrinin salaadi uma sugnaanin salaad kastoo nebigu wuxuu lehy sal ll cl slam kulu salaatin laa yuqra'u fiiha bifaatixati اlkitaab fahiya khidaajun fahiya khidaajun fahiya khidaaj ow kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam salaad kasta oo aan lagu akrinin faatixada waa dhicis waa dhicis waa dhicis waa salaad naaqisa ah way oo go-an axaadiidtan dhan marka waxay tilmaamayaan faatixada akrinteeda siri hadday salaada tahay hadday jahri tahay kulli waa la akrinaa haddaad imaam tahay haddaad munfaridta kaligaad tukanaysid iyo haddaad ma'muumku aad tahay oo imaam ku daba dukanaysid dhammaantood marka faatixadii qofka waa laga rabaa sida aada u xooga badan qaaraa waxay leeyihiin salaadda hadday jahri tahay oo imaamku uu la jahraayo waad iska dhegaysanee uu keliya sidaana marka waa laga xoog badan yahay iyaga laftooda marka axaadiid bay qabsanayaan laakiin marka axaadiid hadda maxalkeedu halkaan maaha faahfaahinta arintaas keliya un waxaan rabnaa axkaamta un suuraddan khusayso si duuduuba un inaan u ogaano ayb faatixadii iyadana akrinteeda salaada dhexdeeda inay waajib ku tahay waxaa kaloo iyadana faatixada kusii xiriiro marka faatixadu ay dhammaato akrinteeda oo hayri lmaqduubi calayhim wala daaliin la akriyo aamiin la yidhaha aamiin ta'miin aamiinsi aamiinsigaa marka fadli aad iyo aad u weyn baa kusoo arooray oo nebigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi idaa ammana alimaamu faaminuu imaamku hadduu aamiinsado idinkuna aamiin dhaha yacni markuu aamiin dhahayo idinkana aamiin dhaha fainahu man waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ikati qofka aamiintiisu malaa'igta aamiinteedu waafaqdo gufira lahu maa taqadama min denbih dembigiisa wixii hormaray waa loo dhaafay fadiiladaa weyn ay leedahay marka rasuulka sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi yahuud sida ay idinkugu xaasideen aamiinta shay ay idinkugu xaasideen ma jiro marka aamiintaasi marka qofka inuu aada ugu dadaalo oo markuu ku dadaalayana waa inuu imaamka waladaalliintiisa uu sugo oo nuunka marku dhammeeyo waladaalliin uu yidhaahdo markaa in aamiinta uu la bilaabo imaamka eeisagii oo weli jiidayo madkii ku dhex jiro haddaad aamiin iska tiraahdo waqtigii aada fadiilada gaaraysay oo dembigaaga la dhaafayey ma gaarin weli waa inaad marka sugtaa si malaa'igta iyo adiga aamiintiina iyo imaamku ay ishal mar iswada raacdo ayb aamintaa marka waxay sunno u tahay munfaridka qofka keligii dukanaayo iyo qofka imaam la tukanaayo oo ma'muum ah iyo qofka yacni iyo imaamka intaba imaam ma'muum iyo munfarid mid keligii tukanayo intaba aamiintu way la imaanayaan suuraddan waxaa ku jirta faatixada masaa-il badan oo caqadi ah baa ku jirto waxaa ka mid a rubuubiyada allah subxaanahu wa tacaala oo alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiina ku jirto rabbi inuu asmaadiisa alrabu ay ka mid tahay alrabu macnayaduna waxa uu yahay saddex macno almaaliku kan wax iska leh almudabiru kan wax maamulo alkhaaliqu midka wax abuuro saddexdaas marka macaanida rabbi saddexdaas <coughs> alimaamu nawowina majmuuca waa ku sheegaa almaaliku almudabbiru iyo alkhaaliqu saddexdaas marka qo axadka waxa allah subxaanahu watacaala koonkao dhanna saa iska leh koonka isagaa abuuray koonka isagaa maamulo intaas haddaad qiran tahay rabbinimo ilaahay waa u qiran tahay intaasi marka islaamnimo ma ku filan tahay marka oo qofku hadduu intaa qiro mu'min muwaxida ma noqonayaa maya waayo mushrikiin alcarab saddexdaas waa qirsanaayeen hal aayadaana sheegayso fii suurati yuunus qul man yarzuqukum min alsamaa'i waalardi aman yamliku alsamca walabsaar waman yukhriju alxaya min almayiti wayukhriju almayita min alxayi waman yudabiru lmra fasayaquuluuna allah iyagoo intaa u qirsan baa haddana aynan ku muslimin qodobkaas marka qofku inay inuunan dhinac marinaa la raba rabbinimada alle saddexdaas macno qofka marku la imaado macnaheedu ma ahan qofkaasi in markaa tawxiidkii uu la yimid oo towxiid munji ahoo badbaadiye inuu la yimid maaha waayo kelmadda lagu soo islaamayo laa rabba ila allaahu ma aha waa laa ilaaha ila allaahu waay nacam adiga ficilkaaga inaa ilaahay ku keli yeeshidaa lagaa rabaa ficilkaaguna waa maxay waa cibaadada sujuuddaada rukuucdaada qasadkaaga iraadadaada kulli acmaasha qalbiga laga sameeyo jawaarixda laga sameeyo afka laga dhaho inaad ilaahay ugu khuduucdid markaa taa la timaado oo aad ilaahnimo xaq ah alla u ogolaato keligii wa uluhiyatu wauluhiyatu maa siwaahuna aa ku kufriso markaasaad tawxiidkii gashay walidaalika mushrikii alcarab intaan ayagoo qirnaa ayaa haddana marka la su-aalo waxay dhihi jireen nebigu marka uu yidhaahdo quluu laa ilaha ila allah waa kuwii dhihi jiraa jacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayءun cujaab wayaquuluuna a inaa lataarikuu aalihatina lishaacirin majnuunay dhihi jireen inahum kaanuu ida qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun kelimatu tawxiidka oo cibaadada xambaarsanay iska weynaysii jireen waa ilaa yaa idin abuuray allaana abuuray waa dhihi jireen rubuubiyadii marka waa lagu sheegay yacni faatixada magacyo iyo tilmaamo ilaahay la gooni yahay oo cid la wadaagtaa aanay jirinna waa la tilmaamayo alraxmaan iyo alraxiim iyo waxyaabahaas oo dhan marka waa tilmaamo ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala cibaadadii alla ou lahaa laa ilaaha ila allahuna faatixada waa lagu sheegay iyaaka nacbudu iyaaka nacbudu iyo laa ilaaha ila allahu waa isku macno so ma garanaysa waxaa kaloo lagu tilmaamay fa waxyaabaha marka ku jiro faatixada ku jira caqaa'idka ah, waxaa ka mid a addoonku in la ogeysiiyo inuusan rabbigii ka maarmeynin waayo isticaana haddii aad aad kaalmo la weydiisanaysid duco iyo alla bari aada la imaanayso baahi baa rabbi uayaad rabbi u qabtaa subxaanahu watacaala qadarka iyo waxyaabahana marka suuraddu sidoo kale way ka warramaysaa oo Eh, hidaayada inuu alla leeyahay isaga ciddou doono uu waafajin karo ciddou doonana uu khidla khudlaanin karo kulli marka umuurahoo dhan biyadillaahi weeyaan meeshaasna marka alimaanu bilqadar ayaa ku jiro sidaasay marka suuraddan umulkitaab ay u tahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih